dhallinyaradan diinta u kacdee wada dadaalaysa dacwadii iyo wanaag iyo intii daacada u heelan ilaahay hadda ayee dadkaa khayrka daba jooga dumar iyo rag waxay doonayaan deeqda mawlahaya intaa waxaa duruus iyo tacliin lagu dadaalaayo mid diyaarad raaciya ninkii dooni bad u fuulay jannadaa la wada doonayaa daarta aakhiro eh bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد ولا الليال dumarkiina qiimaha badan sharafta leh ee halkan isugu yimid waxaa aynu wax isaga sheegi doonaa erayo kooban oo insha allahu tacaala la xidhiidha dhinaca diinteenna xaniifka ah iyada oo aan ilaahay ka baryayo idinka iyo annagaba inuu inagu wada anfaco wixii aynu isu sheegayno waxa aan cinwaankeenu noqon doonaa kelmaddeenna kooban in shaa allahu tacaala bacdu lmukhaalafaati linnisaa waxyaabo dumarku ay qaarkood ku dhacaan oo shareecadda khilaafkeeda ah oo mudan inaynu ka feejignaano oo aynu iska ilaalino taasoo aynu ku arkayno suuqeenna ama deegaankeenna asxaabigii la odhan jiray xudayfat bnulyamaan waxa uu leeyahay kuntu as'alu shara can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama makhaafata an yudrikani nebiga waxaan weydiin jiray wixii shar iyo balaayo ah iyada oo aan ka cabsanayo inuu aniga i soo gaadho marka haddii waxyaabaha qaarkood aynu isaga digno macnaheedu waxa weeyaan inaynu badbaadayno mar kastoo wixii shara aynu ka feejigannahay waxaa kow ka ah cadamu alihtimaam bitarbiyati alawlaad ubaxaa qiimaha badana aynu haysanno iyo carruurteennaas inaan lagu dadaalin sidii islaamka loogu barbaarin lahaa ee dhaqan diiniyahoo wanaagsan oo islaamiya loo siin lahaa oo inay hooyadii dayacdo ubadkii ay dhashay ama ay mas-uulka ka ahay waxay tilmaamaysaa inaanay kaalinteedii bulshada ay ugu beegnayd aanay qaadanin sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam waxau idhi almar'atu raaciyatun fii bayti zawjiha wamas-uulaة can raciyatiha calaa macna alxadiid gabadhu waxa ay mas-uul ka tahay oo ay raacday guriga ninkeeda iyo ubadkeeda adduun iyo ubadba ammaanadii ummaddu ay ku aaminteen iyo odaygeedu iyada ayaa mas-uul ka ah ayuu rasuulku sala allahu calayh wasalam xadiidkii saxiixaynka ee mutafaqu calayhigaha markaa ubaxaa yaryar ee noo soo saaraysaan inaad ku dadaashaan oo tarbiya islaamiya saxiixa saliima ah aada tarbiyad wanaagsan siisaan macnaheedu waxa weeye kaalintiinna inaad qaadateen intaa idinku wanaagsanaateen toosnaateen kadib arrintaasina wax sahlan maaha hooyada gurigeeda inta joogta inoogu fillaata hadday tahay ubadkeeda iyo haddii ay tahay ehelkeeda wax weyn bay inoo qabato bulshadana kaalintii ay kulahayd way ka soo baxday markaa ma mudna arrintaasi inaad fududaysataan qofka fudaydsadee ubadkii dayacayna waxa uu gabay kaalintii uu bulshada ku lahaa waana kaa nebigu tilmaamay in la weydiin doono arrinta kale aynu ka digaynaa waxa weeyaan isdhexgalka had iyo jeer dumarka iyo ragga oo laba jinsi oo kala gaara weeye oo kala gooniya waa idinka arkay oo salaadii oo cibaadadii ilaahayah waxaa la yidhi kala safa noqdeen oo xataa ninka iyo xaaskiisu marka ay istukinayaan ninku uu tukinayo sida raggu ay isu barbar joogsadaan dumarku uma soo barbar joogsan karaan ee halka dambe istaagayaan safgoonniyana way leeyihin nebigu ka digay calayhi salaatu wasalaam isdhexgalka la isdhexgelayo ee ragga iyo dumarku ay isdhexgelayaan ama iskuul ha ahaado ama goobtii shaqada ha ahaato ama meel la leeyahay xaflad baa lagu samaynayaa ha ahaato markaasaa nebigu waxau ihi laa yakhluwanna rajulu bimra'atin ilaa maca dii maxram calaa macna alxadiid yay dhici ninku inuu xaas inuu gabadh la gooni noqdo iyada oo mid gacalkeeda ahay uu la joogo mooyaane qof gacalkeedii markuu la joogo khulwadii way ba laakiin inay gabadhu cid kale raacdo la gooni noqoto maya xadiid kaloo saxiixaynka ku sugan nebigu waxau ihi iyaakum waddukhuula cala annisaa waa ragoo waxaan idinka digayaa inaad dumarka u gashaan oo la gooni noqotaan oo isdhex martaan nebiga waa la weydiiye oo waxaa la waxaad ka warrantaa xamka ka la iyo seediga oo gabadha ninkeeda ragga ajaa ragga ay isxigaan bal ka warran waa kii nebigu calayhi salaatu wasalaam kaasi waaba geerida waxaa waxyaabaha aynu ka digayno ka mid a ah qaadka ragga iyo dumarka oo dadku iyaga oo u qaba inuu ilbaxnimo yahay ama xariifnimo yahay la iskacan qaadayo ama ha ahaadeen dad mutacalimiina ama dad mas-uuliina ha ahaadeen labadii qof oo kale ajinabi ah. lagana yaabo mararka qaarkood inay isdhunkadaanba nin iyo gabadh kala ajinabiya ah, ama ha maadaynayeen oo maadaysa ku jireen ama xaflad ha isugu yimaadaanoo ha salaamayaan iskacanqaadkii la iskacanqaadayey iyo dhunkasho iyo taabasho laba qof oo kale ajnabiya wuu ka digay rasuulku sala allahu calayhi wasalam oo dhaqamo aynaan hore u lahaan jirin soona kordhaya waanu waxaanu lahaa nebigu innii laa usaafixu nisaa anigu ma gacan qaadaya buuhi dumarka ajaanibta ah ee aan dee dumarkiisa iyo ehelkiisa ahayn xadiid kaloo saxeixa nebigu waxa uu ku yidhi in madaxa qofka laga taago waa halkan la yidhaahdo maxaadhka ama bir fiiqan ayaa waxay uga wanaagsan tahay inuu taabto gabadh aan xalaal u ahayn gabadh aan xalaal ku ahayn inaad taabato waxa kuu dhammayn dhakada laga dalooliyo waana dareemi karaysaa qofka oo intoo bir afle oo fiiqan loo qaado in madaxa laga dalooliyo waa adaabiyaadkii iyo akhlaaqdii wanaagsanayd ee suubanayd ayuu rasuulku sala allahu calayhi wasalam ummaddeenna ku ah, ku abaabulaya jeclaysiinaya baryahan dambena waxaad mooddaa arrintaas inay soo kordhayso oo ay maaragtay maalinba maalinta ka dambaysa dadku ama dabadaha ha ka yimaadaan ama dhaqa shisheeye eh, oo ay ku dhiiranayaan ha noqdee inay soo biiraysaad mooddaa marka waxaynu ku waanin lahayn walaalaheenna muslimaadka ah inay ka feejignaadaan waxyaabahan habboonayn waxaa ka mida addukhuulu ila alaswaaqi ligayri xaaja dumarka oo ku yaaca suuqyada iyadoo wax baahiya ah aanay jirin magaalooyinkeenna waaweyn waxaynu aragnaa habeenkii hablo soo dareera oo hablaheennaa ilaa cirka kamay soo dhicine oo shaaricyada hareeraha ka raacaya oo aan maqlaya magaalooyinka qaarkood magacyo loo bixiyo waddooyinka ah magaalo loo magacyo loo bixiyey oo ka turjumaya dhaqan xumo iyo akhlaaq akhlaaq liidata markaa gabadhi inay suuqii gasho iyadoo dharkeedii qaadata oo isqurxisay cadarna ismarisay dumarow idinku dumar waaweynoo waayeelo wanaagsan baa tiina hablaheenna yaryar ee aynu dhalaynu ehelka nahay ciddii uga digi lahayd arrintaa waa idinka wey guud ahaanbana gabadhu iyadoon muraad u lahayn suuqa inay gasho wax laga wanaagsan yahay weey ilaahay baa wuxuu uhi waqarna fii buyuutikunna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati alula guryihiinna jooga oo ku sugnaada oo ha isu qaawinina niman jaahiliyadii carbeede hore sidii ay isu qaawin jirtay oo kale waxaa kaluu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam almar'atu cawra ruuxa dumarka ay waa cawro ayuu rasuulku yihi salى اllahu عalayhi waslm faidaa kharajat istashrafaha الshayطaan waaqrabu maa takuunu fii wajhi rabbiha wa hiya fii qucri beytiha waa xadiid saxiixa gabadhu waa cawro marka ay bannaanka u baxdo shaydaanka ayaa u baxa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam shaydaanka ayaa u baxa ruuxa dumarkaahi waa cawro marka ay bannaanka u baxda buu nebigu shaydaanka u baxa oo dhinaca ka raaca dee shaydaan qofuu raacayna wabiisa alqariib buu ilaahay yidhi wax saaxiib u noqda isagaa u liita wakhtiga ay ilaahay ugu dhowdahayna waa marka ay gurigeeda joogta buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam arrintaana waa inaad ku baraarugsanaataan ruuxa dumarka ayna markay baxayso waa in ehelkeeda iyo acyaanteeda cidi raacdaa cid mas-uulahoo lagaga xishoon karo waxyaabaha aynu mukhaalafaadka aan wanaagsanayn waxaa ka mida itijaahu bacdi الnisaaءi lilcilaaj cinda alaطibaa'i maca imkaani الnisaa dumarkoo dhakhaatiirta u taga ama ha ahaadeen kuwa cilaajka ama dhakhaatiirtan dhan kale wax daaweeya iyaga oo heli karaya dumar wax daaweeya ama aan rag kaxaysanina keligood u taga ma fiicna taasina taasina ma fiicna waxa habboon inay xaawalaydu xaawalay daaweysa u tagto haddii ay weydana dhakhaatiirta cidi ay u raacdo oo keli aanay ku noqonin iyadoon lalahayn xumaan baad samaynaysaa haddana oo dee qofkiiba uu buko aadaabta islaamiga ah ee wanaagsani waxa weeye in cidila joogto arrinta lixaad ee mukhaalafaadka ka midi waxa weeyaan tarku اlamri biاlmacruuf wannahyi can اlmunkar waddacwati ila allah dumarka oo doorkoodii diinta aan qaadanin oo aan diyaaru ahayn inay wanaagga dadka faraan xumaantana diidaan ilaahay xaggiisana dadka ugu yeedhaan waajibka ragga ka saaran diinta iyo dacwadda idinkana uu idinka saaran yahay intiina halkaa fadhida haddii mid waliba ay ku dadaasho mid walaalaheeda iyo ehelkeeda iyo asxaabteeda inay islaamka ku soo jiiddo oo qaawanaanta ka soo jiido oo taariku salaadnimada ay ka soo jiido oo macsiyada iyo dembiga iyo xaaraanta ay ku jirta ay ka soo saarto waxaa laga yaabaa maanta maalinteeda intiinaa in leeg inay idinku soo darmato qof walbana waajib baa ka saaran diinta ilaahay ilaahayna ma kala reebin ragga iyo dumarka markuu arrintaa ka hadlaya wuxuu uhi waalmu'minuuna waalmu'minaatu bacduhum wliyaau bacd ya'muruuna bilmacruufi wayanhawna cani lmunkar ragga iyo dumarkaba wuu israaciye ilaahay rag iyo dumarba dadka ilaahay rumeeyey xigta waa qaraabo iimaankay ku walaaloobeen wanaaggana way isfaraan xumaantana way isu diidaan marka xilkaa isa saara kaalintiinna qaata inaa wax xumaystaan iska daayo waajibka idin saarani waxa weeye dhammaantiin in mid waliba ay kaalinteeda qaadato sidii diinta ilaahay u horu marin lahayd waxaa mukhaalafaadka ka mida inay dumarka qaarkood sameeyaan almuxaramaat allatii yastaxiqna biha allacna waxyaabo shareecaddeennu ay xaaraantinimaysay oo dumarku ay nacdal ku mutaysan karaan rasuulkeennuna uu ka digay saluug ilaahay la saluugayo iyo abuurkiisana la xidhiidha markaasaa nebigu wuxuu yidhi lacana allaahu alwaashimaati waalmustawshimaat waannaamisaati waalmutanamsimaat waalmutafallijaati lalxusni almugayiraati khalqa allah xadiidkii saxeixaynka ku sugnaa allaha nacdalo dumarka ciridkooda mudmuda kuwa sunnayaasha qorqoraya kuwa ilkaha qora ee qurux baadi doonaya ee beddelaya abuurkii ilaahay uu u sameeyey buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam habkii quruxda badnayd ee qiimaha lahaa ee ilaahay uu u sameeyey dhaqanka noocan oo kalea ama ilkaha la qorayo ama sunnayaasha la qorayo ama ciridka wax laga bedelayo ama jidhka intoo wax lagu qoro magac lagu qorayo dhaqan jiray buu ahaa kan rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ka digayna wuu ahaa cilada uu ku xaaraantinimeeyeyna waxa weeye abuurkii ilaahay baa wax laga beddelaya bal ka waran hadduu maanta arki lahaa nebigu dadka intay daawo soo qaadaan jidhkooda diirka iyo maqaarka ka qaadaya hadduu arki lahaa rasuulku aad iyo aad buu ugu sii adkayn lahaa nacdasha marka taasina waxa aynu leenahay waa mid aan wanaagsanayn caafimaadka iyo akhlaaqda iyo diintabana ku xun marka idinkuna ka fogaada walaalaheenna xaawalayda ama dumarka ah ee arrintaa ku dhacayna ciddii ka waanin lahayd waa dadkeenniye waa idinka waana ficilada lagu mutaysanayo nacdasha sidaa nebiguu sheegay waxaanay ka dhigan tahay ilaahayow waan saluugsanahay habkii aad ii abuurtae eh, inaad sidaa ii abuurta may qofkii yactarid cala allah ilaahay buu ka hor waxaa ka mida mukhaalafaadkaas alkibru fii qalbi اlmar'ati wاliftikhaaru binicmati rabbi اlcaalamiin in gabadha qalbigeeda uu kibir galo dadkana ugu faanto nicmada ilaahay uu siiyey dadku waynu ogsoonnahayoo wallaahu fadala bacdakum calaa bacdin fi risq ilaahay baa wuxuu idhi dad yahow rabbi dheeraad buu idinku kala siiyo xagga arsaaqadda ilaahay addoommaha wuu ku kala fadilay ilaahayna isku gacan iyo isku hayntoona kama dhigin markaa qofkii ilaahay arsaaqadda uu kordhiyey inay walaalaheeda kale ugu faanto wuxuu ilaahay siiyey waa aqalkeeda iyo ubadkeeda iyo adduunka ay haysato iyo alaabteeda inay ugu faanto ay tidhaahdo waxa iyo waxaasaan ee adigu maxaad haysaa cidlaad fadhidaaye taasi meesha ma qabato kibirka noocaasihi nicmada wuu duuliyaa rag iyo dumarbana waa ka mamnuuc nebigu wuxuu yidhi xadiidkii saxiixu muslim ku sugnaa wuxuu ku yidhi laa yadkhulu ljannata man kaana fii qalbihi midqaalu daratin min kibr jannada ma galo qofka qalbigiisa uu ku jiro in yar oo kibiri jannada ma gala buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam markaa haddii aad walaalahaaga kala wax dheerta oo aqoon aad dheer tahay ood caafimaad dheer tahay oo aad adduunyo iyo maal aad dheer tahay wax ka taro wax sii walaalahaaga kale baahan laakiin ha ugu faanin aqalkaaga iyo filinjarka yaalla iyo dahabka aad haysato iyo xariirta aad haysato iyo gawaadhida aad wadato haddii aad isku daydo dadka inaad isku tustood ugu faanto waxaa laga yaabaa inay ili kaaga dhacdo waxaa laga yaabaa in lagugu cawriyo waxaa lagaga yaabaa nicmadaaba in lagu weydaariyaba oo maqaadiiritimaada iyo aafaad markaa dhaqanka wanaagsan islaamku uu ku farayaa waxa weeye inaad nicmadaa ilaahay ugu mahadnaqdo si uu ilaahayna kuugu kordhiyo oo uu kuugu kobciyo subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a waxyaabaha mukhaalafaadkae sharcigeennu uu diidayo labsu lqasiiri walraqiiqi walasyaa walmowta wataqliid alkaafiraat dharxidhashadu inay naga qalloocato oo dadka muslimiinta ah raggooda iyo dumarkooduba waxay leeyihiin hab qurux badan oo qiimalahoy waxu dharka u xidhaan oo xijaabkaasay caan ku yihiin xaawalaydeenna iyo dumarkeenna muslimaadkaa laakiin in arrintaa laga tallaabsado oo loo labisto sida gaaladu labistaan haddii ay tahay sida timaha loo feedhayo sida wejiga loo xamuuradaynayo sida kabaha loo xidhanayo dharka la ysku dhajinayo dhaqamada noocaas ah dumarka waaweyn iyo hablaha yaryar mid walba in laga feejignaado wey casrigan waxyaabaha soo biiray ka mid tahay in la idhaahdo maa yusamaa bilmooda moodada noocaasaa laga daawaday tv-ga moodada noocaasaa filimkii lagu arkay moodada noocaasa iminka soconaysa moodo baa lagu celcelinayaa dhaqanka noocaas waa dhaqanka ummadaha shisheeye inagu qofka muslimkaai waa asturan yahay wuxuu ku asturan yahay xijaabkaa ilaahay uu siiyey waxa uu qarinayaa cawladiisa xijaabkiina shuruud iyo aadaab buu leeyahay shuruud iyo aadaabtaasoo culimmadu marar fara badan ay idiin sharxeen gabadhu inay marada ay gashanta ay tahay mid aan qurux iyo bilic dusha ku lahayn waata ay debadda ula baxayso gurigeeda wixii ay doonaysa ku gashatoo ninkeeda ha isugu qurxiso laakiin markay bannaanka u baxayso si aan jin iyo insiba u soo dabagelin waa inay gashan tahay dhar aan dushiisu bilic iyo dhalaal lahayn oon soo jiidanaynin ragga ajaanibta ah oon isha shayaadiinta ku soo jeedinaynin ilaa waa cawra waa ka nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inuu yidhi dhar aan khafiif ahayn oo markaa cawradii asturaya oo haddii ay dhacdo qofkan inuu gashado dhar khafiifa oo kuwii guriga lagu gashan lahaa waxaa markaa xaqiiqatan dhibaata imanaysa dhibaatadaasoo la xidhiidha in xijaabkeed waxa maradaasi ay noqon weydo mid aan saatir ahayn oo aan asturaynin bay noqonaysaa waana aafimi qofkaasi way dembaabtay jirkeedii bay bandhigtay waa duruucda khafiifkaee guriga dhexdiisa gabadho ay ku gashanayeen banaanka la tagto arrintaasina waa arrin aad u faaxisha oo aad u khatar badan nebiguna uu ka digay calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa muslim ku sugnaa waxau ihi laba qolo maan arag oo aakhiru samaanka iman doona qolo ka mid waxay ahayd nisaaun kaasiyaatun caariyaatun maa'ilaatun mumilaat kaana ru'uusahun asnimat lbukt calaa mana xadiid waxaa jiri doona buu ihi dumaroo waxna huwan qaawana oo waxay u qaawan yihiin dharkiibaa khafiifa ama way isku dhajisay ama jirkiiba bar qaawan yahay waana qaar leexleexsanaya oo sidaa isu socodka u jajabinaya oo ragga soo jiidanaya maa'ilaatun mumiilaat madaxana sibay odhanayaanoo hab waxay u intay buuraan ay ballaadhiyaan ayaa hashaa kuruskale ee kuruskeedu dhinac u baydhsan yahay baa la moodaya tilmaantaasuu ka bixiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam jannada ma helaan urteeda inay galaanna iska daa weyn rubba kaasiyatin fi dunyaa caariyatin fi laakhira rasuulku xadiidkii bukhaari waxa uu ku yihi adduunyada waxa badan dumar dhar xidhan laakiin aakhiro qaawan aakhiro way qaawan yihiin waayo dhar xidhashadii adduunyada ayaa ka xumaatay mukhaalafaadka iyo gafaafka ay dumarku ku dhacaanaynu aynu ka digayno waxaa ka mid a cadamu lijtihaadi fii cibaadat illaah iyagoo oo aan ku dadaalin inay ilaahay caabudaan subxaanahu wa tacaala oo gabadhii wixii ugu muhiimsanaa iyo xilkii saaraa wuxuu ahaa xaqa ugu horeeya oo xaqa ilaahaya inay bixiso marka ilaahay inay caabudo ayaa u horeeya oo cid walba ka horeeya oo ninka ka horeeya oo waalidka ka horeeya oo caruurta ka horeeya lagaa yeeli maayo inaad tidhaahdo salaaddii iyo soomkii iyo digrigii iyo diintii ilaahay waxa iga mashquuliye madbakhan ku jiray ama caruurta aananba bixinayay ama ninka aan u samafalayay intaa midina kaa socon mayso nebigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiix ahaa idaa sallat ilmar'atu khamsahaa wa saamat shahrahaa wa xasanat farjaha wa adaacat zawjaha qiila lahaa udkulii min ayi abwaabi اljannati shit xadiidkaa saxiix ibnu xibbaan ku sugan saxiixa ah ayuu tilmaamayaa nebigu waajibaadka gabadha saaran ee adduunyada iyo aakhiraba kaalinteeda ay ku qaadanayso kuna liibaanayso gabadhu markay tukata buuhi shanteeda salaadood waa waajibaadkii salaada ee ay soonto bisheedii ramadaan iyadoon waxba hakranaynin ee ay cawradeedana xaaraan iyo sina ka ilaaliso intaasoo dhan waa xaqii ilaahay ee ay adeecdo saygeeda haddii ay nin leedahay haddii kalena waalidkeeda ay adeecdo waxa lagu yidhaahdaa albaabada jannada midkii aad doonaysa ka gal marka qofkani waxa ugu horreeyuu qaadanaya waa xaqii ilaahay oo ka horraynaya xaqii ninka oo ka horraynaya xaqii waalidka marka walaalayaal iyadoo qofku uu samafalayo oo ehelkiisa iyo waalidkiisa iyo odaygeedaba ay u samafalayso intaba waxa ka sii horraynayaa xaqii ilaahay mukhaalafaadka iyo gafafka waxa koobiyo tobnaad oo ka mid a cadamu ihtimaami ikhraaji zakaati alxulliyi zaa'idati walmaali biyadiha iyada oo gabadhu ay iska fudaydsato dahabka iyo dheemanta iyo macdanta ay haysato ee faraha badan ee kaydka ah iska dhiganayso oo aan saka ka bixinin wuu ka digay nebigu calayhi salaatu wasalaam culimmadu waxay u badan yihiin dahabka la ysku qurxiyo ee dumarku ay xidhaan marka uu yahay hal mar xidhasho ama intii ay gabadhu xidhanaysay inaanay seke ka bixinayn laakiin dumarka qaarkoodoo waxaa jira daha badan iska dhigto kalloodhada iyo daasada ku shubto kay digtay kaasoo kale in laga bixiyo weeye wixii ay lacag hayso iyo dahabka ay hayso haddii ay ka bixin weydo sakada ciqaab bay ku mutaysanaysaa digniintaasaana ilaahay uu siiye waaladiina yaknizuuna adahaba waalfidata walaa yunfiquunaha fii sabiili illaahi fabashirhum bicadaabin aliim kuwa dahabka iyo lacagta kaydsanaya buu lahay ee kansiga ka dhigaya aan ka bixinaynin sekadii waxaad ugu bushaaraysaa cadaab kulul ugu bushaaree cadaabka ilaahayna ma qaadi karna subxaanahu wa tacaala waxaa labiyo tobnaada mukhaalafaadkaynu ka digayna ka mida aklulxaraam wa khaasatan alriba in xaaraanta waxa la yidhaahdo la iska cuno ama dumarka qaarkood baa laga yaabaa inay raggooda ku riixaan inuu xaaraan soo shaqeeyo ama iyada laftigeeda laga yaabaa intay shaqaysanayso oy dahab sii iibinaysay soo iibinayso inay dariiqo xaaraana ay wax ku soo saarto oo ribo oo kale ah oo haddii ay dahab iibsanayso waa inaanay amaahanin ee dahabkii wuxuu u baahan yahay in dee lacag lagu iibsadaabuu u baahan yahay oo aan la amaahaninoo amaahdu ma gasho taana waxaynu aragnaa waxyaabo badan oo dahabka iibkiisa la xidhiidha ama haftada waxaan loo yaqaano in uu galo wax ciibka beeca beec ribala inuu noqdo oo aan hagaagsanayn ama xaaraantiibaa la iska fudaydsado dumarku aanay qaarkood xaaraanta aad isaga ilaalinin arrintaasina sax maaha ilaahayna aad buu uga digay subxaanahu wa tacaala waxaanuu inoo sheegay maalka ay gasho waxaa la yidhaahdo xaaraantu inuu yahay mid bilaa baraka ah yamxaqu llaahu aribaa wa yurbi sadaqaat wallaahu laa yuxibu kulla kafaarin afiim ribadu ilaahay baabi'iyaa xaaraantuna waa saas oo kale inaad xaaraan cuntaa waxay ka go-an tahay cibaadadaada iyo ducadaada oo cibaadadiina lama aqbalayo ducadiina lama aqbalayo waxay ka go-an tahay caruurtaada oo calaf xaaraana hadaad siiso way kaa waalanayaan laga yaabaa in inaad farmasiga kala bixi weydo oo bukaan ay noqdaan ama waxaa laga yaabaa in aafa ay ku dhacdo ama waxaa laga yaabaa inay daniday iyo dib jir noqdaan ama ay kaa tahriibaan waxa ilaahay caruurta uu barakeeyaa kolka xalaal lagu biiliyo ee aabbuhu xalaal ugu soo shaqeeyo hooyaduna ay xaaraan xalaal ku quudiso xaaraantana laga ilaaliyo oo cuqubada waxaa la yidhaahdaa waxay ka yimaadaan xaaraan cunka marka arrintaa inay dumarkuna kacaan horseed ka noqdaan aabbuhu hadduu dariiqo xaaraana ku soo shaqaysanayo intay culimmada weydiisa markay ku qanacdeen waxaasi xaaraam yahay inay ka cabatay iska joojisay iska diidda weey oo tidhaahdo ilaahay waxaad noo raadis nooga doontaa xaggiisa fadli iyo arsaaqad xalaala sidii ay odhan jireen dumarkii waa wanaagsanaaye saxaabiyaadka ahaa marka uu nigu ninku baxayu arsaaqo tegayo ama shaqo tegayo waxay odhan jireen ilaahay nagaga cabsoo xaaraan ha noo soo shaqaynine xalaal noo raadi bay odhan jireen arrintaasina aad iyo aad baynu u baraarujinlan laakiin inay ninkii la toojargareeyo ama la ciqaabo la ydhaa waxaanu doonaynaa waxaye waxaasaanu rabnaaye keen meeshaad doonaysana ka keen maya hadday iyadu shaqaysanaysana waa inaanay dariiqo xaaraana wax ku soo saarin saa daraaddeed baynu marar badan aragnaa dad le waanu baacamushtaraynayna ama hay-ado wax keenaya oo habkii gaalada iyo yuhuudda intay noo soo waaridaan ay dhacayso dariiqo aan sharci ahayn in la isugu dhiibdhiibayo oo goor laga lacagaystay in lagu odhanayo sharciga waxani ma ku bannaan yahay waa sida bahaliyaa garanaysaana sheerkii iyo wax la mida iyo qaar badan oo kaleo isweydaaranaya oo goor dambe ummaddii dhacanta ama adduun badani kaga tegay ama aanay kaba fuqi karaynin ayaa fatwo iyo su culimada laga weydiiyaa dhowr iyo tobankaa arrimood waa kuwa deg ah ee la xidhiidha caqiidada ee la xidhiidha akhlaaqda ee la xidhiidha cibaadada iyo qoyska ee mukhaalafaad ee shareecadda khilaafsan oo aan isleeyahay malaha intaaba haddii aynu iska ilaalinno wax fara badan ayaa inoo hagaagi lahaa mujtamaceennana saxmi lahaa fariintaydu waa inahaa weeye ilaahayna waxaan ka baryayaa idinka iyo aniga iyo dhammaanteenba inuu inagu wada anfaco wakhtiga inta hadhayna maadaamuu wakhtigu gaaban yahay idinkana mas-uuliyadeedin sugayaan waxaan u dayn lahaa su-aalaha inaynu kaga faa'idaysano idinkuna ka qayb qaadataan wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم شheekheena sheekh moxamed sheekh cumar dirin aada iyo aad buu mahadsan yahay muxaadarada qaaliga ah ee inoo soo jeediyey ilaahi subxaana wa tacaala waxaan ooga baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka u saaro innakana waxaan ilaahay subxaana wa tacaala ka baryaynaa inuu inagu anfaco waanada iyo dikriga iyo wacdiga inoo soo jeediyey sheekhu intaa kadib horteeda waxaa yaalla su-aalo aada iyo aada u tiro badan waktigaynu haysano annagoo wakti kooban oo aan inagu fillayn marka insha allahu tacaala wixaynu ka gaadhsiin karno ayaynu insha allahu tacaala ka gaadhsiinaynaa wixii kale markaanu ka gaadhsiin kari weynana waynu u dulqaadanaa insha allahu tacaala waraqabada halkan ducooyin lagu soo qoray baa jira insha allahu tacaala qolyaha waa loo ducayn doonaa sheekh waa u ducayn doonaa hal mar waayahay su-aalaha isku midkaana isku mid uman ka dhigi doona hal su-aal aan kasoo qaadi doona wixii isku mid ah su-aasha su-aasha ugu horeysa waxay sheegaysaa sheekh waxaad iga jaahir saartaa hagbad ayaan ururiyaa hagbadaana waan ku jiraa anigoo ku jira ayaan ururiyaa mushqayadna waan ka qaataa xaaraan ma noqonaysa mushqayad aan ka qaataa mise xalaal bay ay noqonaysaa maadaaman hagbadii aan ku jiro mushqayadna aan ka qaato ururinta aan urunayo su-aasha labaad waxay leedahay qofka musaafirka ah ee lugeynaya mak makutu ma tukan karaa qasri salaada qasri ma ku tukan karaa kabihiisana ma ku tukan karaa su-aasha saddexaad waxay leedahay salaada faralka ahi hadday hurdo ama ilooshiyo igaga tagto ma qallayn karaa su-aasha afraad waxay odhanaysaa sheekh waxaad iga jaahil saartaa haddaan salaad jamaca soo gasho oo aada rukuucda ka soo gaadho rukuucda aad ka soo gaadhay salaaddii ma ku dhammaystiraysaa muse hadhowto ragcaddii waad ku noqonaysaa su-aasha shanaad caruur ayaan leeyahay sagaal iyo toban sano ayaan guri lahaa caruurtaydu waa koob toban sideed ayaa nool ninkayga intaan la noola salaad muu tukan diintaydana wuu caaya xaalkiisu waxaan ku noqonayaa su-aasha lixaad waxay noqonaysaa waxaan haystaa caruur agoon ah qaar waaweyn iyo qaar yaryar sidaa daraaddeed kuwa yaryar baan ka jecelahay kuwa waaweyn waan u naxariistaa taana xaalkeedu maxay shareecadu ay ka qabtaa su-aasha toddobaad gabadhu marka ay daahirka markaanay daahirka ahayn quraanka ma akhriyi kartaa marka aanay daahirka ahayn qur-aanka ma akhriyi kartaa su-aasha sideedaad sheekh waxaad ka warantaa gabadh ayaa ninkeedii dhintay markay aasayda dhigayso miyaa looga baahan yahay inay xoolo qasho bismillaah waynu iska soo koobkoobi doonaa si aynu wakhtiga uga faa'iidaysanno su-aasha koobaade la xidhiidha hagbadda hagbadda culimmadu waa ku muransan yihiin oo qaarba sibay u qiimeeyeen laakiin markaynu soo ururino waxaynu ku soo gaabinaynaa haddii aad hagbadda ku jirto adigu kaashiyeer ha u noqonin oo lacagta ha u qabanin haddaad lacagta u qabanayso ad u ururinaysana inaad kaashka e, iska dayso wey haddaad kaashka u qabanaysana hagbadda hageli ama kaashkaad u qabanaysaa ama hagbaddaad ku biiraysaa labada iskuma daraysa qofku markuu tukanayo salaada kabaha wuu ku tukan karayaa hadduu meel bannaana iska marayo ciida laakiin kaba waa inay nadiif yihiin oo xaggooda hore xagga hoose wax wasakhoy ku leeyihin waa inaanu jirin oo kabu dharkeennay ka midii waxaa loo diiday inaad ku tukato waa marka ay nijaas leeyihin markaa kabaha mamnuuc kamaha salaadu laakiin masaajidka oo aan boodhka lala soo gelaynin iyo kabahoo wasakhla unbaa loo diidi karaa su-aasha saddexaad qofku waxa uu cudurdaar u leeyahay ka tegidda salaada markuu ilaawo ama uu seexdo mar hadduu soo xusu waktiga uu xusuustana waa in horay ka tukado aqimi salaata lidikri ilaahay baa wuxuu ihi salaada waktiga aada xusuusato og cudurdaar ma ma laha qofka salaada ka tegaya ilow iyo hurda labadaasubuu cudurdaar ku yeelanaya marka uu xusuusto ama soo toosana waa inuu tukado aanu sii hakanin su-aasha afraad imaamka haddaad ku soo gaadha isaga oo rukuucsan waad la xidhanaysa waad la xidhanaysa ragcaddaana waa lagu tirinaya faatixadii ku dhaaftayna imaamkaa kaa qaadoo kaa xambaaray waxay u daliila xadiidka xadiidka saxiixa ah ee asxaabiga abibakra la odhanayey nebigoo rukuucsan buu ku soo xidhay rukuucdiibuu markaa ku soo socday nebigu kolkii uu saxaye waxau idhi ilaahay dadaal ha kuu kordhiyee maanta kadib ha u noqonin inaad rukuucda ku soo socoto adoo rukuucsan ha soo soconin marka rukuucdii uu rukuucay muu odhanin salaadii ragcaddaa ku soo celi iyo faatixadii baa ku dhaaftay waxaa halkaa laga qaadan karayaa inuu qofku rukuucda marka uu kaga soo xidho loo tirinayo ninkaagu hadduu taariku salaad yahay waxaad doorkaad ku leedahay waxa weeye inaad waaniso ma odhan karna iskaga carar iyo waad ka furantay toona maadaama aanay culimmadu isku waafaqsanayn inuu gaal yahay waa faasiq waa qof caasiya qofka taariku salaadka nin iyo gabadh mid kastaba ha ahaado bal ku dadaal mar hadduu caruurtaada aabbaheed aabbahood yahay sideed ciyaalana aad u leedahay inaad waaniso oo aad soo islaamiso oo aad culimmada la kaashato oo aad ehelka la kaashato oo aad cajaladaha iyo wacdiga ku riixdood u geyso waxaa laga yaabaa in ay anfacdo su-aasha kale sheegaysa carruurta kuwa yaryar inaad jeceshahay waa arrin iska dabiiciya oo kuwa waaweynaaday way ismaamulayaan waana isdaberayaa waana shaqaysanayaan kuwa yaryarina waxay u baahan yihiin in la tabaabusheeyo oo la tarbiyeeyo oo loo naxariisto mana aha wax bani aadamkao qura ku koobane xataa xayawaanka laftiisa waad aragtayoo kuwa yaryara markaa dhasha ayaa naaska uu jaqsiiyaay u ilaaliyaa halka kuwa waaweyn laga yaabo inaanu danayninba ee inaguma gooniya ah haddaynu bani aadamka nahay waa naxariis fudriyo ilaahay uu ku abuuray taasina waxa weeyaan daciifnimada uu daciif yahay daraaddeed marka jacaylkii layidhi awlaadda qaarkoodii aan la jeclaanayna ma aha ee waa naxariistaad u naxariisanaysaa waa itaaldarrada uu leeyahy culimmada qaarkood way qabaan gabadhu marka ay caado leedahay inay qur-aanka akhrihi karto kitaabkana taaban karto laakiin waxaynu leenahay ha ka xalaal biirato ha iska dayso maadaama culimmada islaamku intooda badani ay qabaan inaanay qur-aanka taabanaynin akhriyayninna marka mar baahi adag ay ku hayso ama imtixaan aad ku jirto ama saasoo kale mooyaane inaad iska daysa ayaa habboon aynu ku talinaynaa su-aasha u dambaysa ruuxa dumarka ee ninkeeduu dhintay marka ay asayda dhigayso wax xoolaahoo ay qalayso oo diintu ku waajibisay ma jirto sida imika la ysugu adadkeeyo ee la yidhaahdo heblaaye asaydii bay dhigaysaa waxaana loo baahan yaha inay xoolo qasho wax jira maaha wax jira maaha marka dumarku waxaan diinahayn inay diin ka dhigaan ma aha shaygana haddii diinnimo loo aamino isagoon diin ahayn waa qalad sidaa daraaddeed waxa uu sharcigu ku waajibiyuun afar bilood iyo tobanka inay guur ka sabirto oo xidaadkaa ay samayso oo wixii isqurxina ay iska dayso afar bilood iyo tobankaasi markay dhammaadaan qur-aanku uu sheegayna waa xor bay tahay oo wixii ka xalaal ka xaraam aha xalaal buu noqday wax si la qalayaa ma jiro wallahu aclam sheekh waa soo raacraacna insha allahu tacaala su-aasha kood waxay odhanaysaa waxaan ismehersanaynin toban sano ka hor waxaan qabsaday dahab markii dambe isfurnay amba uu isiiyey meherkaygii dahabkii aan qabsaday ma markii hore waqxii uu joogay ayaa lagu qiimeynayaa mise iminka markaanu kala qaadanayno meherka waxa uu joogo ayaa lagu qiimeynayaa su-aasha labaad waxay noqonaysaa su-aasha labaad waxay noqonaysaa ninkayga ayaanu kala tagnay kadib markaanu kala tagnay meherkii ayuu bar ii soo diray barhkii kale waan ku leeyahay ee ma u doonan karaa su-aasha saddexaad waxay odhanaysaa sheekow marka aan joogno goobaha waxbarashada waxaan la kaftannaa wiilasha sida walaalahay oo kale sheekh dembi ma iigu jira arrintaas su-aasha afraad waxay odhanaysaa sheekh ninkaygii oo meher ku xidhnaa ayaan ayaa gaadhi la dhacay marka wuu dhintay ee meherkii oo aanu isiinin ma ka saamixi karaa oon ku lahaa su-aasha shanaad waxay odhanaysaa sheekh waxaad iiga warantaa ninkaygii oo aan toddoba sano kala maqnayn oo aan wax masruufa aanan ka helin awlaadna aan u hayo oo ifurayna markaa nin kale ma guursan karaa su-aasha lixaad waxay odhanaysaa gabadh baan ahay qur-aanka akhrida qur-aankii waxaan doonayaa inaan qaybo oo tusaale ahaan ardayad baan ahay qur-aankii waxaan doonayaa inaan akhriyo maadaamaan ardayad ahay qur-aankii qalin ma ku baadhan karaa oo xaarshiyihii qur-aanka amba beejijka ku koobna qalin ma ku kala rogan karaa si aan u qaybo su-aasha lixaad waxay odhanaysaa nebiga hooyadii ma muslimad ayay ahayd mise may ahayd ah, bismillaah su-aasha hore sheegaysa dahabkii meherkaa waxaa lagu qiimeynayo dahabku mar hadduu meherku dahab yahay dee dahabkii un baa la isku leeyahay dahabku isma qila xagga tayadiisa marka laega tayadiisa maalinta meherka kala qaadanaysaan intii garaame kolkii hore aad ku lahayd umbaad ku leedahay haddaad boqol garaam ku lahayd iyo haddaad toban garaam ku lahayd intii oo garaam umbaad ku leedahay xagga ciyaarkiisa iyo tayadiisana waa ka dhexe un ka siddeed iyo tobankana maaha ka afar iyo labaatankana maaha ee waa ka koob iyo labaatanka ah kaasaa dhexdhexaada kol haddii dahab un la sheegay kaas umbaad ku leedahay intii garaameed ku lahayd xagga qiimaha kolka la eego maalintaad ka qaadanayso qiimaha uu marayuunbaad lacagnimo kaga qaadanaysa haddii aad doonaysa inaad lacag ku qaato haddii aad dahab ku doonaysana dee dahabkiibaabaa lagu siinaya baaqiga meherka dee ninkaygabaa furo baaqigii meherkan ku leeyay dee waanaad weydiisan kartaa waanaad ka cafiyi kartaa qofka wixii uu ku leeyahay qofka kale haddii aanu ka saamixin wuu ku leeyahay su-aasha kalee sheegaysa inaannu ardayda haddaannu nahay wiilashiiyo gabdhaha u kaftanno ma hagaagsana dadka kaftamaysan ma ehelkaagii iyo dadkii aan gayaanka ahaynba mise waa dada jaaniba hadday dada jaaniba yihiin waxa waa waa mamnuuc ma bannaana qur-aanku diiday ilaahay baa wuxu uhi walaa takhdacna bilqowli fayaطmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa falaa takhdacna bilqowl hadalka ha buu lahay oo hadal macaanoo raggu soo sallaysan kara ha odhanin haddaad dumarka tiin wa qulna qowlan macruufan hadal wanaagsan dhaha marka in la kaftamo iyo in la haasaawo iyo waa waxyaabaha fitnada keena ee wiilasha iyo gabdhaha kale ajaanibta quluubtooda isku xidha ee sina keeni kara marka aadaabtii islaamigahayd way ka soo horjeedaa meherkii ma saamixi karaa ninkayga ku lahaa waad saamixi kartaa xayan wa mayitan hadduu nool yahayna waad ka dhaafi kartaa hadduu dhintayna waad ka saamixi kartaa labada jeerbana ilaahay ajri buu kuugu bedelayaa su-aasha kale odhanaysa ninkii eh, nin kale ma guursan karaa intuu kaygu ifuray kadib dee haddii uu ku furay oo aad cadadbaxday cid kale waad guursan kartaa haddii uu ku furonu si wanaagsan kuu furin oo ama aad iska fasakhday ama furiin dhabihi aanu jirin ama weli aanad cadadbixin ma guursan karaysid haddii ninkii si uun kuugu xidhan yahay laakiin hadduu si saxa kuu furood cadadbaxday dee cid kale waad guursan karaysa marka su-aasha sidaa ah, dee inta ka muuqanaysa waa intaa haddii wax qarsooni ay jiraanna dee waa in dib loogu sii noqdo ilaahay baa wuxuuhi wain yatafaraqaa yugni llaahu kullan min sacati labada qof hadday isqaban waayeen oo isla kadeedmeenay kala tagaan mid walba ilaahay calafkiisa ayuu siin doonaa su-aasha kalee sheegaysa rasuulka sala allahu calayhi wasalam hooyadii maxay ahay maxay ku dhimatay xaaladeebay ku dhimatay inaanay islaam ahayn bay ku dhimatay isagaa ka jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam hooyadii xabaasheeda ayuu booqday nebigu markaasuu ka dul ooyey markaasuu ihi waxa aan eh, weydiistay ilaahay inaan dhaaf u weydiiyo waa la ii diiday waxaan weydiistay ilaahay inaan xabaasheeda soo booqdo wuu ii oggolaaday xabaasheedii wuu soo eegay rasuulku laakiin waa loo diiday inuu dembi dhaaf ilaahay u weydiiyo maadaamaanay islaam ku dhimanin taana arrin gacanteenna ku jirta maaha waynu jeclaan lahayn inay islaamto laakiin dee innagu maynaan qadarinee ilaahay baa qadaray subxaanahu wa tacaala wax nebiguba markaa xadiid saxiixa uu ku sheegay in laga doodana oo la diidana dee daw maaha oo meesha ma qabato oo isagii baaba sheegay inuu ilaahay u diiday inuu ilaahay dembidhaaf u weydiiyo wallaahu aclam dembigeenna allaha dhaafo kii waalidkeenna allaha dhaafo akhri iftiinkuwa siroon allaha ina waafajiyo inta bugta ee cudur ka cabanaysa rag iyo dumar iyo caruur ehel iyo ummadoo dhan allaha caafiyo cudurka caafimaad allaha ugu bedelo cudurka caafimaad allaha ugu bedelo dad badan baa muraad leh oo muraadkooda oon macsi ahayn ilaahay weydiisanaya allaha u aqbalo muraadkoon macsi ahayn allaha u aqbalo inta ragga dumar doonaysa oryo wanaagsanoo xalaal allaha siiyo inta dumarka rag doonaysa iyo xaasna nin wanaagsan allaha u qadaro calad fiican allaha siiyo inta arsaaqada ka cabanaysa mid barakale ilaahay ha u kordhiyo arsaaqad xalaala oo barakale leh allaha ku arsaaqo inta ubad la-aan ka cabanaysa ama ubadku ka xumaadayna ubadna allaha siiyo ubadkana allaha u hagaajiyo ubadkana allaha u hagaajiyo dalkeenna iyo dowladnimadeenna intaba allah inoo barakeeyo kuwii diinta ku toosan ee ku hagaagsan ee waxay hayaanna u aaya allah inaga dhigo cilmiga iyo cibaadada iyo camalfalka allah inoo sakhiro cilmi wanaagsanoo barakale qulubteenna allah u furo qur-aanka kariimkaana allah ina fahamsiiyo innaga iyo ubadkeennaba qur-aanka allah inoo furo cilmigana allah inoo furo cibaadadana allah inoo wanaajiyo caqiidadana allah inoo saxo kuwa diinta islaamka ku nool ee ku dhinta allah inaga dhigo waxaynu haynaba allah inoo barakeeyo halkaynu ku soconnana ilaahay jannada ha ka dhigo cadaabkiisana allah inaga nabadgeliyo waalidkii ina dhalay ee inagu tabcay hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba allah u dembi dhaaf ilaahay ha u dembi dhaafo innagana ubadkeenna kuwii aynuu ayno ee inoo soo duceeya allaha ka dhigo ummadda islaamku meelay joogaanba dhibaatada allaha ka dulqaado cadowgana allaha uga heeliyo cisigana allaha siiyo ilaahayna hailaahay ha isbarbar kuwa dhibaataysana cirkana huwada dhulkana goglada ilaahay ha u heliyo nasrigiisa iyo guushiisana allahayna siiyo waxaynu dareemayna inu ka diiqadoonaynana allah inaga dulqaado allah inaga dulqaado waxaynu haynaba dad iyo duunyo iyo diin iyo dal allah inoo barakeeyo arintu badnaanta maaha waa barakada allahainoo barakeeyo allahainoo barakeeyo akhriyistinkaba sida wanaagsan allah inagu soo ururiyo jannadiisana allah hayna geeyo kuwa uu ka raali noqdo ee uu jannada ku farxan allah inaga dhigo wa waakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi waaalihi wasaxbihi waslem